علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu weli ku jirnay hordhaci waxaynu soo tilmaannay waddooyinka ay u qaadeen culimmadu baxsintii usulfiqiga laba ka mida ilaa shan baa lagu tilmaama laakiin sheekhu saddex maslag ayuunbuu inoo soo qaatay laba ka mida ayuu inoo soo caddeeyey oo midi u ahaa qolyaa iyagu qaaday inay sugaan qawaacidda usuuliga iyagoo ku xoojinaya oo ku dacminaya adile iyo baraahin wixii tusinaya oo aan daymoonaynin inay khilaafsan tahay ama waafaqsan tahay furuucdii fiqiga ahayd ee a'immada mujtahidiinta laga soo raray waayo qawaacidda cilmigana leeyahay siduu daliilkuu sugayay uga hadlayeen waxaanay ka yeelayeen miisaankii waxdaliishiga lagu dabdin lahaa iyo inay ijtihaadaadka mujtahidiinta inay iyadu xukunto ee aanay furuucda madabka u shaqaynin maslaga labaadna wuxuu ahaa in qawaacidda nusuuliga ah lagu sugo wixii laga soo guuriyey a'imada ee furuuc fiqiga ahayd macnaha waxay dejiyeen qawaaciddii ay u arkayeen imaamyadoodu inay daymoodeen markii ay ijtihaadayeen ay axkaamta la soo baxayeen taasina mid bay ahayd wuxuu haddaba tii saddexaad sheekhu uhi waqad wujidad waxaa la helay ariiqatun haalita dariiqo saddexaad fi lbaxhi oo taquumu ku qumaysa cala aljamci in laysu geeyo bayna ariiqatayni labada ariiqaba wadafri <clears throat> iyo ku guulaysi bimasaaya almaslakayni labadan wadaba masaayahood iyo wixii mid waliba ay dheeraad la leedahay oo fa markaa waxay u cinaayootay ama u jeeday bitaqriiri alqawaacid alusuuliya almujarada inay sugto qawaacidda usuuliga ah ee mujaradka ah allatii taasoo yusniduha daliilu uu daliilku tiirinayo litakuuna si ay u noqoto mawaasina lilistinbaad la soo bixidda axkaamta si ay miisaan ugu noqoto iyo waxaakibatan si ay u noqoto mid xukunta calaa kulli ra'yin waijtihaad ra'yi kasiiyo ijtihaad kastaba maca aliltifaati iyadoo la daymoonayo ila almanquuli kii laga soo guriyey can ila'immati ee min alfuruuci alfaqhiyati ahayd iyo wa bayaani lusuuli usuushii in la caddeeyo alatii qaamat calayha ay ku istaagtay tilka alfuruuc iyo wa tatbiiqi alqawaacidi qawaaciddi oo calayhaa furuucda lagu dabaqo wa rabtihaa iyo in lagu xidho bihaa furuucda qawaaciddii lagu xidho wa jaclihaa iyo in laga yeelo furuucdii khaadimatan laa mid u adeegaysa qawaaciddii waqad ittabaca waxaa raacay hadihi ariiqa culamaaun culimo ayaa raacday min mukhtalifi almadaahib madaahibta yacni kala duwan ka ahaaday kashaaficiyati walmaalikiyati walxanaabilati waljacfariyati walxanafiyati ayaa raacay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa kaloo ayana la helay oo timi dariiqo saddexaad xaggii baxhiga oo iyadu ku qubayso oo ku taagan in labadii dariiqaba laysu geeyo lana helo oo laguna guulaysto laga faa'iidaysto labadan maslag mid waliba dhinacuu mufiidka ka hayo faa'iidada kala hayo masiyada dheeraadka oo bimacnaa waxay markaas u ciyaanayoonaysay in qawaaciddii usuuliga ahayd ee mujaradada ahayd een furuucu la soconin in qawaacidda usuuliga ah ee daliilku uu tirinayo daliilku markaa uu xoojinayo in la sugo si ay u noqoto miisaankii istinbaadka iyo mid xukun darayi kasta ijtihaad kasta marka taa ay sugaan haddana waxa ay daymoonayeen bal wixii a'immada laga soo guuriyee furuuc fiqi ahayd iyo in la raadiyo usuusha ay ku qumtay furuucdaasi iyagoo qawaacidkii usuuliga ahayd ee siday adiladu markaa tilmaamaysay iyagoo halkaa dhigay ayaa markay taa ta'siiliyeen ay halkaa dhigeen ayaa haddana waxay u yimaadeen furuucdii fiqiga ahayd ee aimada laga soo raray waxay markaa raadiyeen bal furuucdani usuusha ay ku taagan tahay iyo qawaacidkii markaa la ta'siiliyey ee halkaa yaallay in lagu dabaqo oo lagu xidho oo laga yeelo mid u adeegaysaa taasina yacni waa mid ay markaa raaceen culimo fara badan oo madaahibta kala duwan ka ahaaday hadday shaaficiye yihiin hadday maalikiye yihin xanaabilo jacfariye iyo xanafiye mid kastaba waqad wujidat waxaa la helay dariiqatun haaliatan dariiqa saca fi lbaxsi taquumu taasoo kumaysa cala aljamci in laysu geeyo bayna dariiqatayn waaldafri iyo in lagu guulaysto bimasaaya almaslakayni labadan wado masaayada iyo dheerad waxay lahaayeen fa tacni waxay markaas u cinaayoonaysa bitaqriiri alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga almujarada ee khaliga ahayn furuucdu la soconin in la sugo allatii yusniduha daliilu ee daliilku uu toosinayu tirinayo litakuuna si u noqoto mawaasiina miisaana lilistibaati istibaadka si ay miisaana ugu noqoto waxaakimatan si ay u noqoto mid xukunta calaa kulli ra'yin waijtihaad ijtihaadka si ra'yi kasta maca alintifaati ayadoo la daymoonayo ila lmanquuli waxa laga soo guriyey can ila'immati ee min alfuruuc alfiqhiyati ah iyo wa bayaani lusuuli in usuushii la caddeeyo allatii usuushaasoo qaamat calayha tilka alfuruuc furuucdaasi ay ku qumtay iyo wa tatbiiqi alqawaacidi qawaaciddi calayha in lagu dabaqo furuucdii wa rabtihaa iyo furuucdii biha qawaaciddi in lagu xidho wa jaclihaa iyo furuucdii ama wajacliha qawaaciddii laga khaadima talaamid adeegaysa waqad itabaca waxaa raacay hadihi ariiqa culamaaun baa raacay min mukhtalafi almadaahib kaashaaficiyati waalmaalikiyati waalxanaabilati waljacfariya walxanafiya wa min alkutub haddaba waxaa ka mida almu'allafati ee lagu alifay calaa طariiqati اlmutakalimiin kitaabu اlburhaan liimaami alxaramayn u sugnaaday cabdilmalik binu cabdillaahi aljuwayni ashaafici almutawafaa ilobseedatay sana afar boqol saddex iyo tobankii wa kitaabu almustasfaa oo liabilxaamid u sugnaaday moxamed bin moxamed alghazaali ashaafici almutawafaa shan boqol iyo shantii wa kitaabu lmuctamad liabilxusayn maxamed bin cali albasri almuctasiri almutawafaa isna dhintay afar boqol saddex iyo tobankii waqad lakhasa waxaa soo minguuriyey hadihi alkutub ahalaa kutubtan saddexda fakhrudiin alraasi alshaafici almutawafaa sana isaguna lix boqol iyo lixdii kamaa lakhasahaa aydan siduu u soo minguuriyey oo wazaada calayha ugu korriyey alimaam sayfuddiin alaamidi ashaafici almutawafa ee dhintay sanadkii lix boqol koob iyo soddonkii fii kitaabihi aam alixkaam fii usuuli alaxkaam wuxuu haddaba sheekhu halkan inooga hadlayaa bal inuu wuxuu inooga tilmaamo saddexdaa dariiqo iyo kutubtii lagu alifay ee masaaligtaa lagu qoray ayuu markaa wuxuu inooga tilmaamayaa tii hore ee aynu nidhi markaas masraka almutakallimiin ama dariiqat almutakalimiin ama shaaficiyana waa la yidhaahdaa yacni kutubta lagu alifay waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha alburhaan waa kitaab madbuuca ilaa laba mujallad baa lagu daabacay waxaana leh imaam alxaramayn sheekhaa laqabkiisu imaam alxaramayn uu yahay oo magaciisuna uu yahay cabdilmelik binu cabdillaahi binu yuusuf aljuwayni juwayn waa magaaladu ku dhashay oo naysaabuur magaalada la yidhaahdo dawaaxideeda iyo xaafadeeda ka mid ahayd naysaabuurna waxay ayaro ka tirsanayd mandaqad weyn oo khuraasaan la odhan jiray oo xilliyadaa caam baxday ayay magaalooyinkeeda naysaabuur iyo barakh iyo haraadiyo ay ka mid ahaayeen waana yacni meela ay culimo waaweyni ka soo baxeen haddana waxay u qaybsan tahay dalkan eeraan la yidhaahdo iyo afghanistan iyo usbaakistan bay u qaybsan tahay oo hadda kala haysta yacni markaa magaaladaas uu ku dhashay ayaa loo nisbeeyey abulmacaali baana kunyadiisa la yidhaha ruknuddiinna waa la yidhaahdaa baqhdaad waa tegey maka afar sannadood buu joogay madiine ayana waa joogay labadoodaba macnaa waa ka fatwooday oo wax waa ka akhriyey saa daraaddeed waa halku kaga wata laqabka imaam alxarameyn tarjamadiisana hore aynugu soo sheegno waraqaadka markaynu bilaabaynim aynu tarjamadiisa waxoogay ka soo hadalnay kutub qiimo badan buu leeyahay oo kitaabka waraqaadkeenu soo qaadannay kitaabkan burhaanka iyo kitaab weyn oo kutubta maraajicda shaaficiyada amaba dee silsilada shaaficiyada sidii markaynu minhaajkadhigeeni muqadamadaynu u samaynay oo kale kitaabka isagu kutubta imaamu shaafici kuba xiga xagga madhabka marka la ego inadaa nihaayat lmalab fii dilaayat lmadhab oo koob iyo labaatan mujallad ku daabacan aktar min alfi caam kun sana in ka badan intuu makhtuud ahaa ayaa hadda waxaa daabacday daarulminhaaj daarta la yidhaahdo oo xarunteedu ay kuway tahay oo shaaficiyada aad iyo laxaad ugu khidmaysa ayaa daabacday ashaamil fi usuul fiqi buu leeyahay kutub fara badan buu leeyahay horey inuu tarjamadiisa uga soo hadalnay waxaanu dhashay afar boqol sagaal iyo tobankii waxaanu dhintay afar boqol siddeed iyo toddobaatan halkaa qalad baa markaa ku jira afar boqol saddex iyo toban buu inayidhi kitaabku tarjamadiisa cidda u tarjamayso dhan waxay isku waafaqsan yihiin afar boqol siddeed iyo toddobaatan cid ee saddexiyo toban inaanay ahayn markaa halkaa korkeeda ku qorto waxaa kaloo ka mid ah kitaabka almustasfa la yidhaahdo almustasfa isaguna waa kitaab madbuuca laba mujallad buu hadda ku daabacan yahay waxaana leh sheekha loo yaqaano moxamed binu moxamed binu moxamed waa saddex moxamed waxa la moxamed binu moxamed binu moxamed ayaa la yidhaha alghazali ama alghazali atuusi marka ghazali haddii la yidhaahdo ghasliga iyo dula samaynteeda ayaa markaa loo nisbaynayaa ghazali haddii la yidhaahdana magaalo khasaaro la yidhaahdo oo ayaana ka mid ahayd tuulooyinka duus meesha la yidhaha iyana khuraasaan eeraan markaa iyaduna hadda ka tirsan oo khuraasaan mantaqada khuraasaan ka tirsa hadda eeraan raacsan halkaasaa loo nisbeeyaa oo ku dhasho alghazaali atuusi baa la yidhahdaa kuyadiisana abu xaamid baa la yidhahdaa yidhaahdaa xujatulislaamna waa la yidhaahdaa filosof baa la yidhahdaa nin suufi ayuu ahaa wuxuu leeyahay wax ka badan laba boqol oo kitaab buu leeyahay mana kitaabkan caanka ah ee culamaau tarbiya ay isku raaceen ay wax badan ka qaateen ee loo yaqaano ixyaa culuumuddiin waa nin kale weeye iyo kitaab iyo kutub kaloo fara badanba xagga madalka shaaficina kutub waaweyn buu ku leeyahay sida kitaabka imaamulxaramayn ayuu markaas gaabiyey oo kitaab la yidhahda basiid buu ku gaabiyey basiidna wasiid buu ka sii gaadhiyey wasiidna wajiiz buu ka gaadhiyey wajiiz marka la joogana waa halka ay shajarada kutubta shaaficiyadu halkay ka faaftay wey sida aynu sawirkii aan idiin soo sameeyeyba markaynu minhaajka wadnay ka muuqanaya waana kitaabka layidhi low kaana alghazaliyu nabiyan lakaanat mucjizathu lwajiiz hadduu hazali nebi ahaan laha mucjizadiisa wajiiz bay ahaan lahayd waa kitaab madbuuca hadda magacu ku daabacan yahi isagoo waa maktabadaheennaba waa yaalla isagoo aan kalaynu akrinayna waxbaba ka weyneyn laakiin laysku ururiyo ma libdhan laga dhigay ayuu hadda ku daabacan yahay waxaana raafici baana markaa sharacay oo fatxu lcasiiz ama sharxu lkabiir isaguna imaam alghazaali afar boqol iyo kontonkii ayuu dhashay shan boqol iyo shantiina waa u dhintay waxaa ka mid a ah kitaabka almuctamad la yidhaahdo almuctamad wuxuu u sugnaaday ninka la dhaha abilxusayn maxamed binu cali waxaa la dhaha maxamed binu cali طayib albasri almuctazili waxaanu ahaa aimada muctasilada nimankaa la ydhaha mid ka mida bu ahaa basre ayuu ku dhashay baqhdaad buu markaa dala degay almuctamad kitaabkana waa kitaab uu cuskaday in maxsuulka kitaabkale raasi leeyahay iyo mustasaa hasaali kutub kaloo fara badan buu leya tasabxu adila iyo qurr adila iyo sharxu usuul اkhamsa iyo kutub badan buu leeyahay kutubdaa saddexdaa waxa soo talkhiisiyey ama soo minguuriyey sheekha loo yaqaano fakhrudiin alraazi ashaafici fakhrudiin araazi fakhrudiin araazi wuxuu dhashay shan boqol afar iyo afartankii waxaanu dhintay lix boqol iyo lixdii hijirada magaciisana waxaa la idhaha maxamed binu cumar binu lxasan binu lxusein atamiimi albakri kuyadiisana abu cabdillaahi baa la yidhahdaa fakhrudiin araazi baana loo yaqaana fakhrudiin araazi imaam weyn buu ahaa oo mufasira nasabkiisu quraysh buu ahaa waxaanu ku dhashay meesha array la yidhaahdo ray waa ayana magaalo bariga eeraan ku taalla waxaanu ku dhintay haraad magaalada la yidhaahdo oo iminka magaalooyinkii khuraasaan ka mida ah, ama naysaabuur ka mida ah, ee khuraasaan ka mida ah, oo hadda iminka afghanistan raacaan halkaas ayuu ku dhintay kutub fara badan buu leeyahay kitaabkan uu ku soo magaxiisa inooma sheegin laakiin almaxsuul fi lfiqi baa la yidhahdaa almaxsuul fi lii almaxsuul fi usuul ilfiq ayaa la yidhahdaa kutub buu leeyahay waxaa kutubtiisa ugu muhiimsan kitaabka tafsiirka ee loo yaqaano mafaatixulgayb ama waxaa la yidhaha atafsiir lkabiir waana tafsiir uu wax badan kaga hadlay wax fara badan culum fara badan fara badan fara badan buu kaga hadlay markaasaa waxaa la idhaha waxba ugu yar tafsiirka markaasaa nin baa sheekhabaa wuxuu yidhi xawaa kula shayn ila tafsiir wax walba wuu koobay laakiin tafsiirku alifin buu ka ilaawoobeyna ama itabaca kula shayn ila tafsiir wax kaloo kaleba laga tafsiirkii u alifay laga waayay bayli sidii wax kale u watay ayuu tafsiirkiiba ilaawoobeyna markaa kitaabkaasuu leeyahay kutubun alishaaraat asaas taqdiis kitaab la yidhaha buu leeyahay way badan yihiin kutubtiisu waxa kaloo isagana minguriye oo talkhiisiyey buu yidhi oo waxna ku kordhiyey sayfadiin alaamidi ashaafici sheekha la yidhaahdo aamidi sayfadiin alaamidi sefadiin alaamidi wuxuu dhashay shan boqol koob iyo kontonkii lix boqol koob iyo soddonkiina waa uu dhintay magaciisana waxaa la yidhahdaa cali ibnu abi cali moxamed binu saalib ataqlibi ayaa la yidhahdaa faqiih usuuli abuuha kunyadiisa abu xasan baa la yidhaahdaa laqabkiisa macruuf sayfuddiin baa la yidhahdaa aamiddi meeshan loo nisbaynaya waa aamid aamidna waa magaalo ka mida magaalooyinka kurdiyiinta diyaar bakar magaalada imminka la yidhaahdo taas bay ahayd ama way ka mid bay iyo taa lafdeeda ayaa la yidhahdaa waa arkay diyaar bakar waa magaalooyinka imika kurdiyiinta ugu muhiimsan turkiya dhexdiisa magaalada kurdiyiinta magaalooyinka ugu muhiimsan bay diyaar bakar ka mid tahay aamid baa markii odhan jiray ama taasay markaa raacsanay kutub badan buu leeyahay muntaha suul buu leeyahay usuula abkaar afkaar fi laxkaam buu leeyahay kitaabkan alaxkaam fi usuuli alaxkaam isna waa kitaab matbuuc ah wa min alkutub almualafati cala ariiqati almutakalimiin waxaa ka mid a kitaabu alburhaan liimaam alxaramayn cabdilmalik ibni cabdillahi aljuwayni ashaafici almutawafa afar boqol sideed iyo toddobaatankii wa kitaabu lmustasna oo liabi xaamid maxamed bin moxamed alghazali ashaafici almutawafa shan boqol iyo shantii wkitaab muctamd oo labilxusain maxamed bin cali albasri almuctazili almutawaa soddonki afruqa saddexiy tobankii waqad lakasa waxaa soo minguuriyey soo hufay oo soo kala haadiyey hadihi اlkutub ahalaaث fakhrudiin araazi ashaafici fakraraazi fakraraazi fakhrudiin araazil araazila gaar waa loo yidhahdaa kamaa lakasahaa aydan sidoo iyadana u soo minguuriyey oo wazaada calayha ugu koriyay alimaam sayfuddiin almidi ashaafic almutawaffa sana sana lix boqol koob iyo soddonkii fii kitaabihi buu isaguna markaa ku soo kula koriyey alixkaam fii usuuli alaxkaam ama alkutub almualafa kutubta ayada la alfay cala ariiqati alxanafiya famin famin ahamiha waxaa ka mid ah kitaabu lusuul oo liabi bakar axmed binu cali almacruuf biljasaas almutawaba saddex boqol iyo toddobaatankii dhintay wa kitaabu lusuul liabi zayd cabdillahi bni cumar addabuusi almutawaba isaan afar boqol iyo soddonkii wa kitaabu lusuul lifakri lislaam cali bn muxamed albazdawi almutawaba isaan afar boqol saddex iyo sideetankii wa sharxihi lmusamaa iyo sharaxiisa lagu magacaabo kashfu alasraar licabdicasiiz bni axmed albukhaari almutawafa sana toddoba boqol iyo soddonkii waxau sheekhu leeyahay kutubta dariiqadii labaad ee xanafiyada lagu alifay waxa ugu muhiimsan kitaabka alusuul la ydhaah alusuul ama usuululjasaasna waa la yidhaahdaa saasuu caan ku yahay usuul usuululjasaas waxaa alifay sheekha la idhaha axmed binu cali alraazi abubakar aljasaas ayuu macruuf ku yahay nin weyn oo markaa ahlurayi meesha aynu haddan ila ehraan bay ka tirsan tahay ayuu ahaa baqdaad buu degay ayadaanu ku dhintay madaxnimada madhabka xanafiyaduna isaga ayay ku soo intihootay waa saddex boqol iyo shantii ayuu dhashay saddex boqol iyo toddobaatankiina wuu dhintay wuxuu leeyahay kutub dhowra buu leeyahay ufuruljasas kitaabkalaynu hayno waxaa ka mid ah kitaab hadda madbuuca oo isagana maktabadaha yaalla oo la yidhaahdo axkaamu alqur'aan oo jasaas leeyahay maraahibtu yani axkaamulqur'aanay kala leeyihiin axkaamulqur'aanka jasaas waa kitaabka axkaamulqur'aanka hadda xarafiyada maalikiyadoo kale waa kan ibnu carabi shaaficiyadoo kale alkiya heraasi nin la yidhahbay leeyihiin oo isaguna axkaamulqur'aanka qoray iyo qurdubiya maalikiyadu leeyihiin ka axkaam alqur'aan ayuu leeyahay kitaabka ha la yidhaahdo sharxu mukhtasar ilkharaqi buu leeyahay sharxu jaamic saqiir wa jaamic alkabiir moxamed bin xasan ashaybaani uu leeyahay kutub badan buu leeyahay waa jasaas waxaa ka mid ah kitaabka alusuuli san la yidhaahdo waxaale abi zayd cabdillaahi bni cumar adabuusi isagana dabuusi waxaa dhibashadiisu baa lahayaa afar boqol iyo soddonkii ayuu dhintay waxaana la yidhi cabdillaahi bnu cumar ibnu ciisa abu zayd baana kunyadiisa la yidhi alfaqiihu alxanafi waa nin faqiiha oo xanafiya waa ninkii ugu horeeyey ee cilmu alkhilaafka kitaab ka alifay ta'siisu nadar fii ma ikhtalafa fiihi abu xaniifa wa saaxibahu wa malik washaafici kitaab la yidhaha buu leeyahay taqwiim aladila buu leeyahay kitaab la yidhaha alasraar buu leeyahay fii taqwiimi usuul fiqhi dabuus ayaa markaa loo nisbeeyey dabuusna markaa waa magaalo u dhaxaysa samarqande iyo bukhare ayay udhaxaysaa usbakistan dalka hadda la yidhaahdo ayay iyaduna ka tirsantoo dhulka islaamka eh dee la wada qaatay bay ka mid tahay iyo kitaabka la ydhaha alusuul ee uu leeyahay fakhru lislaam cali binu moxamed albazdawi cali wuxuuna yidhi cali binu muxamed binu lxusein binu cabdilkariim abulxasan ayaa kuyadiisa la ydhaha fakhru lislaam albazdawi isaguna afar boqol ayuu dhashay afar boqol laba iyo siddeetan ama saddex iyo siddeetanna waa u dhintay taariikhdu markay ahayd waa nin faqiihi faqiihia oo usuuliah raggii axnaafta ugu waaweynaa ayuu ka mid yahay samarqanda magaaladaasaanu markaa deganaa waxaana loo nisbayaa basdawigani waa nisbe magaalo basdawa la yidhaahdo waa qalca ayay ahayd markaa u dhow nasaf magaalada la yidhaahdo bay usii dhoweyd waa eryadaa iyaduna xifd اlusuul ilaa macrifati اlusuul buu leeyihi tafsiir اlqur'aan buu leeyihi sharxu jaamic alkabiir awsat sagiir kutub badan ayuu isaguna leeyahay ninka basdawi la ydhahdaa iyo sharxiisa laguwaca kashfu اlasraar cabdilcaziiz bin axmed albukhaari almutawafaa kuwa boqol iyo soddon tarjamo uu leeyaho fiican ninkaa waan waaye ama alkutub almualafa lagu albi cala ariiqati alxanafiya famin ahamiha waxaa kamid ah kitaab lusuul oo liabibakr axmed bin cali almacruuf biljasaas ku sugnaaday almutawafa saddex boqol iyo toddobaatankii wa kitaab lusuul oo liabi zayd cabdillahi bni cumar addabuusi u sugnay almutawafa wa kitaab lusuul oo lifakri lislaam u sugnay cali bin moxamed albasdawi almutawafa isaguna afar boqol saddex iyo sideetanki ama laba iyo sideetankii harci musamى kashfu asraar oo cabdilcaziiz bin axmed albuhaari almutawafى sana toddoba boqol iyo soddonkii dhintay wa min alkutubi waxaa ka mida ah almualafati loo alifay cala aljamci bayna ariiqatayni jamcinayo isugeyn labada ariiqo kitaab badiicu nidaam la yidhaahdo aljaamic ee kulminaya bayna kitaabiyi albasdawi walixkaam oo nin imaam mudafar اdiin axmed binu cali asaacaati alxanafi oo isna dhintay lix boqol afar iyo sagaashan wa kitaaba tanqiix iyo wa sharxiga atawdiix oo lisadri shareeca cabdillahi bn mascuud alxanafi ayuu isray almutawafaa sana isaguna toddoba boqol toddoba iyo afartankii wa sharxi tawdiix iyo sharxu tawdix oo lisheekh sacduddiin mascuud binu camr ataftazani ashaafici u sameey almutawada sana wa kitaab jamci ljawaamic oo litaajidiin cabdilwahaab binu cali asubki ashaafici isaguna almutawafa wa kitaabu taxriif libni hamaam alxanafi oo isaguna dhintay sideed boqol koob iyo lixdan wa sharxi ataqriir wataxdiir litilmiid mualif maxamed bin cali amiir alxaaji alxalabi almutawafa isaguna sana sideed boqol sagaaliyo toddobaatankii wa kitaab musalami hubuut musalami hubuut oo limuxib illaahi cabdishakuur limuxib illahi bn cabdishakuur mutawafa kun boqol sagaaliyo tobankii wa sharxihi oo lilcalaama cabdilcali moxamed binu nidaam addiin alansaari u sugnaaday wa gayriha min alkutub iyo intaa keyrkeed ee kutubtii kale ah waxau sheekhu leeyahay kutubta ayana loo alifay in lagu jamciyo labada dariiqo waxaa ka mid a ah kitaabka le badiicu nidaam kitaabkaasi wuxuu isu geynayey laba kitaab buu isu geeyey kitaabkii basdawi ee al-usuul aynu ku soo tilmaanay iyo kitaabkii ixkaam ee aamidi lahaa marka waxaana alifay sheekha mudafar uddiin la yidhaahdo magaciisa axmed binu cali asaacati axmed binu cali binu taqlib mudafar uddiin ibnu saacaati baa la yidhahdaa caalim ayuu ahaa faqiih xanafiyada ayuu ayuuha wuxuu ku dhashay meesha bacdaba ka la yidhaahdo oo lubnaan ka tirsan baqdaad ayuu u guuray waxaanu ahaa ragga tusaalaha lagu soo qatay xagga fahanka iyo fasaaxada iyo khadwanaagga aabbihii ayaa saacadoole ahaa saasaa markaa saacaati loo yidhi oo ibnu saacaati baa isagana la yidhaahdaa majmacu lbaxrayn kitaab la yidhaha buu leeyahay oo xagga fiqiga nihaayatu lusuul ilaa cilmi lusuul kitaabkaana isagana waa leeyahay oo waa kitaabkan markaa oo halkan inoogu sheegayo waxaanu dhintay daba halkan oo taariikhdan inoo sheegay iyo taariikhaha markaas ragga u tarjamaya ay qorayaan ayadana way kala duwan yihiin halkan lix boqol afar iyo sagaal iyo afartan ayaa qoran laakiin waa afar iyo sagaashan labadaas afartiyo sagaal kunba isweydaartay marka waa afar iyo sagaashan lix boqol afar iyo sagaashan ayay dhimashadiisu ay ahay hadduu ibnu saacati yahay wey haddii odayga markaa saacati lakiin ibnu saacaatikaasubaa markaa macruufa ee saacati keliya markaa macruuf maaha iyo kitaabka lada atanqiir oo matniya iyo sharaxa uu leeyahay oo tawdiix la yidhaahdo waxaanu u sira sadru shareeca waa magacyo markii dambe axnaaftu xilligan dambe ay la bixi jireenoo iska yani mudafardiinka iyo sadru shareeca iyo shamsulislaam iyo axnaafta xiliyadan dambe la bixi jirtay marka cabdillaahi ibnu mascuud alxanafi ninkaana tarjamo fiican oo leeyahay maan helin waxaanu isaguna toddoba boqol sideed iyo afar toddobiyo afartankii ayuu isaguna dhintay hijrada iyo sharaxa tawdiixa haddaba halkaa si aan qalad loo yar fahmin wa sharxi tawdiix buu uhi lisheekh sacduddiin mascuud binu camr ataftaasani halka hore wuxuu noogu soo sheegay tanqiix iyo sharaxiisa tawdiixa oo macnaha marka waxaad u qaada sharxu tawdiixani inuu kii hore un yahay kii hore ma aha tanqiix oo matniga iyo sharaxiisaoo tawdiixa ninka cabdillahi ibnu mascuud alxanafi sadru shareecaha saare laakiin sharxu tawdiixanu iminka inoo sheegayo waa sharax uu leeyahay sheekhan ee sacdudiin mascuud binu camr ataftazani hadiyo gooraale markuu sharaxa dee sii sharxayana xaashiya inta badan lo jiray waxaana la yidhaha altalwiix fii kashfi xaqaa'iqi tawdiix baa la yidhahdaa ama tanqiix fii xaqaa'iqi tanqiix waana kitaab madbuucaho hadda laba mujalladuu ku daabacaya anigu electronic ahaan baan ku hayaa waxaana qoray sheekha sacdudiin la yidhaahdo mascuud binu cumar binu cabdilaahi ataftazani sacdudiin baa la yidhahdaa a'immadii xagga carabiyada iyo bayaanka iyo mantiqa ayuu ahaa taftazan meesha la yidhaha buu ku dhasho loo nisbaynaya bilaadu khuraasaan ayaanay markaas ka mid ahayd iyaduna calam markaa calaamtii caanka noqotay ee tasaaniifdiisuna markaa adduunyada ay ku faaftay ayuu ka mid ahaa ee talwiixaasaa markaa ka mida uu kitaabkan ku xasheynayey nasafiyadii markaa caqiidada ashcariyada ahay sharaxeeda ka mida mutawal oo balaaqada iyo mukhtasar baa ka mida irshaad oo xagga naxwada baa ka mida yacni waa nin kutub badan la weeyaanoo macruufa waxaa ka mid a kitaabkan la ydhaha jamcu ljawaamic jamcu ljawaamic waxaa le ninka la yidhaha taajuddiin cabdiwahaab binu cali asubki ashaafici waa cabdiwahaab binu cali binu cabdilkaafi abunasri ayaa la yidhahdaa qaadi lqudaadna wuu ahaa nin mu'ariq aho taarikhiyahana oo baaxisa buu ahaa nin markaas aad u yacni munaadira buu ahaa nin carab adagna wuu ahaa carabkiisu marka waxoogay sii daysan yahay waxaanu ku dhashay isaw qaahira dimishq ayaanu markii dambe u guuray halkaas ayuu ku isaga abiiba halkaasay u guureen isaga iyo abiiba subki baa la yidhahdaa abiina subki baa la isagana subki baa la yidhahdaa waana laba sheekh marka laga hadlayo shaaficiyada culimmada isdhashay labadanaa ka mida iyo imaamulxaramayn iyo aabihii way yidhi afar baaba shaaficiyada ay sheegaanba wadaad wadaad ma dhala inta badan marka inankana waxaa la yidhahda taajuddiin odaygana taqiyuddiin baa la yidhaahdaa sidaasay macruuf ay ku gelayan taajuddiin iyo taqiyuddiin marka subki waa ninkaa kitaabka jamculjawaamic ee macruufkaa waxaanu markaa u sameeyey manculmawaanic kitaab la yidhahdo alashbaah wanadaa'ir kitaab isaga laba mujallada ayuu isaguna leeyahay dabaqaatu shaaficiya alsagiir iyo alwasci alkabiir saddex buu leeyay markaa atawshiix kitaab la yidhaahayo ikhtiyaaraadka aabbihii ku sameeyey ayaa isaguna ka mid a waa nin markaa macruufa oo markaa weliba ragga macruufka ku ah ashaacirada ayuu markaa ka mid yahay waxaa kaloo ka mida ah kitaabka ataxriir la yidhahdo isaguna toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatankii toddoba boqol toddobiyo labaatankii buu dhashay toddoba boqol koob iyo toddobaatankiina uu dhintay kitaabka ataxriir la yidhahdaa a ah ibnu hammaam alxanafi isaguna toddoba boqol iyo sagaashankii bay ahayd dhalashadiisu siddeed boqol kood iyo lixdankii ayaanay dhibashadiisu ahayd iskandariya magaalada masar ayuu isaguna ku dhashay magaciisana moxamed binu cabdilwaaxid binu cabdilxamiid binu mascuud binu xamiid addiin ibnu hammaam ayuu macruuf ku yahay waa imaam culimmadii waaweynadii xanafiyada ka mida waa nin caalim tafsiirka iyo faraa'idka iyo fiqiga iyo cisaabta iyo luqada iyo mantiqa aad iyo laxaad markaas ugu caanbaxay fatxulqadiir wasaad lfaqiir fatxulqadiir kitaabka marka caanka ee xanafiyada markaa fiqigooda ka mida iyo kitaaban taxriir fi usuul lfiqi nin kale weeye waxaa ka mida waxaana markaa iyo sharciisa ataqriir wataxbiir la yidhaaho waa alifay ardaygiisaasi moxamed bin moxamed amiir ulxaaj alxalami ninka la yidhaahdo siddeed boqol sagaaliyo toddobaatankii ayuusa dhintay kitaabka musallam ahubuut la yidhaahdo oo muxib illaahi ibnu cabdishakuur ninka la yidhahdo baa le isaguna kun boqol sagaaliyo tobankii ayuu isaguna dhintay waxaana sharaxay callaamaha cabdilcali moxamed bin nidaam adiin alansaari waa kitaab markaa matbuuca hadda electronic ahaan baan ku hayaa anugu wa min alkutubi almu'allafati waxaa ka mid a ah cala aljamci bayna ariiqatayni kitaabu badiic nidaam aljamic bayna kitaabi albasdawi waalixkaam oo lilimaam muslim ibni uddiin axmed binu cali asacaati alxanafi almutawafa ee afar boqol ee lix boqol sagaal iyo afartankii waxaa la waa lix boqol sagaashan iyo afartii wa kitaabu tanqiix washarxi atawdiix labadaa waxaa isla lisdni shareeca cabdillahi bni mascuud alxanafi almutawafaa wa sharxi tawdiix iyo tawdiixa sharxiisan idhi atalwiix baa la yidhaahdaa uu sugnaaday lisheekh sacdiddiin mascuud binu camar ataftazani ashaafici almutawafaa sana toddoba boqol labiyo sagaashankii ayuu isaguna dhintay wa kitaab jamc aljawaamic litaajidiin cabdiwahaab binu cali asubki ashaafici almutawafaa toddoba boqol koob iyo toddobaatankii wa kitaab ataxriir libni hamaam alxanafi almutawafa isaguna sideed boqol koob iyo lixdankii ayuu dhintay wa sharxi altaqriir wataxbiir oo litilmiidi mualif usugaaday moxamed bin cali amiir xaaj alxalabi almutawafa sana isaguna sideed boqol sagaaliyo todobaatanki wa kitaab musallam hubuut oo limuxib illahi bni cabdishakuur usugaaday almutawafa sana kun boqol sagaaliyo tobankii wa sharxi lilcalaama cabdilcali moxamed bin nidaam addiin alansaari wa gayriha min alkutub wa min kutubi اlusuuli اlmuhima waxaa ka mid ah cinda culamaai اljacfariya kitaab adariica ila usuul shariica lisayid ashariif almurtada almutawafa saddex boqol lix iyo soddonkii wa kitaab cuddat اlusuul lisheekh abi jacfar moxamed bin xusein bin cali atuusi almutawafa isaguna afar boqol iyo lixdii wa min kutubi mutaakhiriin kuwada damugdooda waxaa ka mid a kitaab alqawaaniin labi xasan aljilaani alladii faraqa min ta'liifihi uu ka faaruqay sana kun laba boqol iyo shantii wa min alkutub alxadiida waxaa ka mida ah kitaabu alcanaawiin oo lishaykh moxamed mahdi alkhalisi alkaadimi waqad faraqa min taaliifihi isagana kun saddex boqol koob iyo afartankii waxau halkana sheekhu wax yar inooga soo qaatay jacfariyadii markaa kutubteedii wuxuui wa min kutubi lusuuli lmuhima waxaa ka mida ah cinda cinda culamaai aljacfariya kitaab addariica ila usuuli shareeca oo lisayid shariif almurtada almutawafa saddex boqol lix iyo soddonkii iskuma hawlin nimankaa yaga iyo kitaabka cuddat lusuul la yidhaha lisheikh abi jacfar moxamed bin xusein bin cali atuusi isna afar boqol iyo lixdankii dhintay wa min kutubi mutaahiriin qoladan jacfariyada mutaahiriintooda kutubada waxaa kitabka le alqawaaniin liabilxasan aljilaani alladii faraqa min taaliifi sana kun laba boqol iyo shantii wa min kutubi alxadiida waxaa ka mida kitaab alcanaawiin lisheekh moxamed mahdi alkhaalisi alkaadimi ayaa ka mid ah waqad faraqa min taaliifiina wuxuu ka faaruqay sana kun saddex boqol koob iyo afartankii minhaj ulbaxd haddaba qaabka intaasi waxayd hordhacayay qaabka aan uga hadli doonno mawduucaati cilmi usuul mawduucyada cilmi usuul uu ka hadlaa hiyo alxukmu sharci waa xukunka sharciga wa daliiluhu iyo daliilkiisa wa turuqi istimbaadihi turuqda lagula soo baxo waalmustanbitu iyo kala soo baxayo nafsu isaga nafdiisa ay ilmujtahid min xaysu shuruudi ahliyati lilijaad min shuruudi alahliya lilijhaad marka xagga laga hego shuruudda uu qalanka ijtihaadka wa cala hada sanuqasimu abxaaa hada alkitaab waxaan u qaybinaynaa cala naxwi taaliy albaab alawal fi mabaaxis alxukm albaab athani fi adilati alaxkaam albaab athalith turuq istinbaat alaxkaam iyo wa qawaacidu iyo wamaa yulxaqu bihada kulli kaa wixii la haleyshanaya min qawaacid اtarjiixi wاnnasikh wاlmansukhi albaab raabicna wa alijtihaad wshuruudu wاlmujtahid wاtaqliid wa macnaahu iyo kii khilaafka markaas uu inoo raaciyey oonu halkan ku soo darin wuxuu leeyahay sheekhu mawduucaadka uu cilmulusuul ka hadlo kow xukunka sharciga wuu ka hadlaa daliilka xukunka sharcigaana wuu ka hadlaa duruqda loola soo baxana wuu ka hadlaa kan la soo baxayo lafdiisa ee mujtahidka na wuu ka soo qoosiduu uga hadlaya shuruuddii yacni tilmaamaysa inuu ahal u yahay u qalmo ijtihaad ayay ka hadashaa marka waxaan u qaybinaynaa buu leeyahay afar baab mabaaxis alxukmi waa baab adilat alaxkaamna waa baab turuq istinbaadi alaxkaam iyo qawaaciddiisii wixii la haleeshiinayey ee qawaaciddii kale rajxidda iyo iyo mansuukhina waa baab ijtihaadka iyo shuruuddiisa iyo mujtahidkiisa iyo taqliidka iyo khilaafka oo fasalkii markaa dalxadda inoo raaciyey khilaafka ka hadlayana intaana baabbu kaga hadlaya mawduucaati cilmi اlusuul waxa weeye mawduucaatu cilmi اlusuul hiya alxukmu sharci wa daliiluhu iyo daliilsa wa turuq istimaadi iyo turuqda laguga soo baxo wاlmustanbitu iyo kala soo baxay nafsu isaga nafdiisa ilmujtahid min xayu shuruudi ijtihaad marka laga min xayu shuruudi ahliya lijtihaad marka laga xagga shuruudda qalanka ijtihaad u qalmo وعalى hada sanuqasim abxaث hada اlkitaab calى naxwi الtaali albaab اlأwl fi mabaaxis الxukm albaab aani fi adilati axkaam albaab ahaaliu waa uruqu istimaat alaxkaam waqawaacid iyo wamaa yulxaqu bi hada kulli kanoo dhan waxaa la haleeshiin ee min qawaacid tarjiix qawaacidii lagu kala rajixi jiray lagu kala xoojin jiray wanaasiq walmansuuq albaab raabicna waa ijtihaadi washuruudi walmujtahidu wtaqliid wa macnaahu albaab alawal haddaan mabaaxis alxukmi baabka ugu horeeya waa xukunka mabaaxisdiisii الرابع نوع الاجتهاد والشروط والمجتهد والتقليد ومعناه الباب الأول هذا مباحث الحكم بابك وظهر وحونك مباحث ديسي الفصل الأول والحكم وأقسامه وحونك يقيبه سا المبحث الأول هو التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية يقيبه أصلية معرفة الحكم الشرعي حكم الشرعي walaakin cilmu lusuul yanduru ilayhi wuxuu ka eegaa min jihati wadci alqawaacid jihada qawaaciddii dhigiddeeda waalmanaahici iyo waddooyinka almusilati ilay gaarsiinayseen wa cilmu lfiqina yanduru ilayhi wuxuu ka eegayaa biictibaari istinbaadihi ficlan ficil ahaan la soo bixitaankiisa maxaa lagula soo baxayaa bitatbiiqi maa shaykii tabiqidiisa wadacahu uu dhigay cilmu lusuuli litacarufi si loo garto calayhi xukunka si loo garto waxa uu leeyahay sheekho xukunka sharciga ah in la gartaa oo wixii mukalafkani samaynayay hadday tahay wuxuu odhanayo iyo wuxuu samaynayo in xukunkiisa la garto inuu waajib yahay inuu sunno yahay inuu xaaraan yahay inuu makruuh yahay inuu mustaxab yahay in la gartaa waa qaayada iyo yoolka iyo ujeeddada ka dambaysa cilmiga fiqiga iyo usuul fiqigaba ujeeddada ka dambaysa waxuunkii sharcigaa in la garto haddaba midba dhinac buu ka soo gelaya waanay kala horeeyaan saynu in badan aynu soo tilmaanay cilmigan usuulfiqigu isagu wuxuu ka eegayaa xagga wuxuu dhigayaa qawaaciddii iyo manaahijtii waddooyinkii gaarsiinayso ee xukunka lagu soo saaray lagu gaari lahaa isagu gudmihii iyo hangoolladii iyo wixii lagu googoosanayey ee lagu soo saarayay bu isagu dhigayaa wa cilmu lfiqhina wuxuu eegayaa istinbaadkiisa ficil ahaan in lagu dhaqaaqo oo lala soo baxo iyadoo la dabaqayo cilmi usuulku wuxuu dhigay gudintii iyo hangoolkii iyo wuxuu ku dhigay adigoo qaadananaya inaad kaymihii nusuusta qur-aanka iyo sunnaha aadla dhex geliso oo dabeetana soo googeyso ood halkaas soo dhigto kaasina xaggaasu ka gelaya kanna xaggaas qawaaciddaasu ka gelaya macrifat lxukmi sharci huwa algaaya waa ujeeda min cilmi اlusuuli laga leeya min cilmi اlfiqi wa usuulihi walakin cilmu اlusuul yandur ilayh waajiga min jihati wadci اlqawaacid xagga marka la dhigidda qawaacidda wاlmanaahij iyo manaahijtii almusilati ilay gaarsiinaysa wa cilmu lfiqina yandur ilayhi waagay biictibaari istinbaadi ictibaarintaa in lala soo baxo ficlan ficil ahaan loola soo baxo bitadbiiqi maa shay ayadoo la dabaqayo o la fulinayo wadacahu u dhigay cilmu usuul litacarufi si loo garto calayhi cala alxukmi waalxukmu cinda alusuuliyiin haddaba xukunku cinda alusuuliyiin waa huwa isagu khitaab ullaahi waa ilaahay khitaabkiisa iyo hadalkiisa almutacalliqu ee la xidhiidha ku tacalluqa biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda la xidhiidha biliqtidaa'i ula xidhiidha ama yani ugula khitaaho biliqtidaa'i dalbid aw takhyiir ama doorgelin aw alwadc ama dejin markaa shayga la yidhaha wax kale waxaasaa loo dejiyey waalmaqsuudu bikhitaabillaahina waxaa loola jeedaa kalaamu hadalkiisa mubaashara tooska ah wahuwa alqur'aan weeye aw bilwaasita ama aan tooska ahayne huwa maa yarjic waa waxau noqonaya ilah kalaami ilah hadalkiisa min sunnatin aw ijmacina iyo wasaa'ir aladila adilooyintooda kale asharciya allatii nasabaha shaaricu ee shaaricu dhigay limacrifati xukmihi si xukunkiisa loo garto wuxuu leeyahay xukun usuuliyiinta agtooda waxaa la yidhahda waa khitaabkan iyo hadalkan ilaahay ee la xidhiidha ee ku tacalluqa dadkan mukallafiintee la hawlay ficladoodii waxay samaynayaan ee lagulala khitaabayo ama ugu tacalluqaya iqtidaa dalab wax laga dalbayo ama takhyiir wax loo doorgelaya ama wadciga wax loo dhigayo wax kale si uu tusiyo haddaba maxaa looga jira khitaabka ilaahay khitaabka ilahay hadalkii waxaa kalaamkiisa iyo hadalkiisa mubaasharada ah tooska qur-aanka waa hadalkii ilaahay xuruufdiisa iyo macaanidiisuba waa hadalkii ilaahay mahasi ashcariyi qabto inuu markaa xikaaya ama cibaara ka yahay ilahay kalaamkii waa kalaamkii ilaahay ama yacni si aan toos ahaynoo dee hadalkiisii unbuu soo sunnuhu dee wuxuu u soo noqonayaa uun hadalkii ilaahay dee waxyi ilaahay weeye isaga laftiisu dhow waxyooday ama ijmaaca ah. iyo adiladan kale sharciga shaaricu sideeyuhu uu taagay si xukunka loo garto wuxuui waalxukmu cinda alusuuliyiina huwa khitaabullahi ilaahay khitaabkiisa way almutacalliqu ee ku xidhan ee la xidhiidha biafcaali lmukallafiina kuwa la hawlay ficiladooda iyo waxa ay samaynayaan afcaashooda kuwa mukallafiinta khitaabka ilaahay ku tacalluqsan weeye ee uu lagula khiaabay biama kuwa ku tacaluqaya biliqtidaai doonid iyo alab aw takyiir amadurg aw lwadc wlmaqsuudu bikhitaabillahi waxaa loo jeeda kalaamuhu mubaashara hadalka ilaahay tooska wahuwa alqur'aanu aw bilwaasita ama waasita wax kale u simaridiyo si aan toos ahayn huwa maa yarjicu waa kau noqonaya ilaa kalaamihi hadalkiisa oo min sunnatin aw ijmaacina wasaa'il aladila iyo adilada inteeda kale asharciya ee sharciga ala sii nasabaha shaaricu shaaricu uu oogay uu taage limacrifati xukmi si xunkiisa loo garto fasunnatu haddaba wahiya maa yasturu can irasuuli sala allahu alay slam waa waxaa rasuulka ka soo fura calaa wajhi tashriici sharciyayn iyo jireen wejgeed uga soo furee raajicatu waxay u noqonaysaa ilaa kalaami ilahay hadalkiisa liannaha mabniyatun lahu si ay ku dhisantay wahiya waxyu llaahi ilay waana waxyi ilaahay u waxyooday allahu qalahu tacala ilahy wuxuuhi wamaa yandiqu hadli maayo can ilhawa hawe xaggeed ka hadli maayo in huwa maa huwa hadalkiisu maana ilaa waxay loo waxyoon wey wuxuu leeyahay sheekhu sunnuhu waa waxa rasuulka ka soo fulay ee calaa wajhi tashriici jidayn uga soo fulay ayana hadalkii ilaahay unbay u noqonaysaa maxaa yeelay dee isaga ayay ku dulisanta hadalkii ilahay bay ku dulisantao waxyigii ilaahay u waxyooday weeye waana mubayinatun liannahaa mubayinatun isagay caddaynaysaa liannahaa mubayinatun mabniya baan liannahaa mubayinatun isagay caddayn waana waxyigii ilaahay ilahayna wuxuu yihi kuma hadla wa xaggeeda waxyi loo waxyooday buu ku hadlaya fasunnatu wa hiya sunnuhu maa yasuru waxaa ka soo fulaya can irasuuli weeye sala allahu alay sl ala wajhi tashriici waxa uga soo fulaa sunno la yidhaahdae raajicatu waxay u noqonaysaa ilaa kalaami ilahay hadalkiisa liannaha mubayinatu low hadalka ilaahay bay caddaysa litubayana linnaasi ma nuzula ilayhim wey wayullahi ilayh waxyi ilaahay waxyooday wey qaala allahu tacala ila wuxuhi wamaa yantiqu cani ilhawa ma hadlayo in huwa ilaa waxyu yuuxaa waxyu loo waxyoodan weeye wاجmاع laabudlow min dliili iجmاacana dliil baa laga maarmaana min alkitaabi والsuنة fakana raajiعan ilى kalaam الlahi buu noqday isma bhada الاctibaar وhaakada waxaa lamida saa'ir الأdila الشharciya kuluhaa dhammaanteed kaasifa waxay fadaysaa lkhiطاab الlah وmظhiraة waxaanay muujinaysaa lilxukm الشharci laa muhbitaة loo mid sugi may ahaanin wuxuu leeyahay iجmaacuna halkeebuu uga soo noqonayaa ilahay hadalkiisa wuxuu leeyahay kitaabkii tasiil kiina waa kaynu ku soo marnay ijmaac daliil la'aan ma guntamo waa inu kitaab iyo sunne asalka ku hayaa mar hadduu kitaab iyo sunne ijmaacii salka ku hayo dee halkaasu uga soo noqonaya ilaahay hadalkiisii adiladan kale ee masala qiyaaskii oo kaleba ka soo qaado dhammaanteed waxay fahidaysaa un ilaahay khitaabkiisii waxay muujinaysaa xukunkii sharciga ahaa ee ma sugayso ee mid tiray unbayayunbay kashfinaysa fa'idaysaaye oy sugaysahay mid hor laayad ma jidaynayso walisbaacu laabudda lahu min daliilin baa laga maarmaanaya min alkitaabi wasunna oo fa waxaad raajican mid noqonaya ilaa kalaamillahi bihada alictibaar xaggaa marka laga ictibaariyo wahakada saa'ir aladilla ayaa la mid asharciya ah kuluhaa kaashibatun likhitaabillahi beyfaydi wa mudhiratun lixukmi sharcina way muujin laa muhbitatu low ma sugayso waalmaqsuudu biliqtidaaci aalabu weeye sawaaun kaana haya alaba ficlin am tarkow ficil dooniddii ama ka tegiddii wa sawaaun akaana hada alabu haya binowcayhi labadiisii nooba cala sabiili lizaam laasimin am kaana cala sabiili tarjiix yacni kala rajixidun jidkeeda haya wاlmuraadu ujeeddada btakyiiri loola jee ataswiyatu waasid bayna ficli shay shayga talinta tarkiga tegitaankiisa biduuni tarjiici axadihima midkood iyadoon cala aakhirin laga rajxin iyo wa ibaaxati minhuma mid kasta in loo baneeyo lilmukalafi wاlmuraadu bilwadcina waa jaclu shayin in sababan liaakhira shay kale sabab looga dhigo wa shardan lahu shardi looga dhigo oo maanican minhu oo mid diidaya laga dhigo iqtibaa buu yidhi iqtibaana waxaa looga jeedaa alab waa hadalkaa ilaahay ku tacalluqa afcaasha mukalafiinta ee doonid ugu tacalluqa ama loogula hadlo doonid iqtidaag waa dalab ama dalab samayn shayaata ama dalabka tegid ha ahaadeen dalabkina laba nooc buu noqonayaayo mid samayntiisa waajibin jidhkeed loo doonayo ama ka tegid yacni waajib in looga tego la doonayo waa waasibkii iyo xaaraantii ama calaa sabiili tarjiixi inuu kan la rajaxayo oo waa sunnihii iyo karaahadii yani samayntiisaa la rajaxaya ka tegidiisa ka rajaxan ama yani ka tegidiisaa markaa rajaxan takhyiir buyna yidhi takhyiirkuna waa sibid la siiyo shayga samayntiisa ka tegitaankiisa iyadoo midkood samaynta iyo ka tegidda mid kale laga rajaxin mid walbana mukallafka loo sogeedha way ku siman yihiin wadci baa yimi wadci waxa weeye in shay laga dhiga sabab shay kale looga dhigo ama shardi looga dhigo ama maanic laga dhigo waanu miaalkooda inoo keeni doonaa wlmaqsuudu biliqtidaai alab baa looga jeeda sawauna kaana alaba ficlin haya am tarkiba marka tegitaankiisa wa sawauna kaana hay haada alabu binowcayn labadiisa nooc cala sabiili lilzaami labadiisa nooc macnaha alaba ficl iyo alaba tarkin buu jeeda binowcayn labadiisa nooc cala sabiili lilzaami in loo sameeyo ama looga tago am kaana iyo cala sabiili tarjiix in la rjaxayo samaynta ama in la rjaxayo ka tegidda wاlmuraadu bالtakyiir ataswiya waa si bayna ficli shay shayga samayntiisa wa ka tegitaankiisa la siinayo biduuni tarjiix adima macna alaakhira iyadoon laga rajixin iyo wa ibaaxati kulli min lilmukalafi in mukalafka loo baneeyo wاlmuraadu bilwadcina waa jaclu shayin shay laga yeelo sababan liaakhira mid kale looga dhigo wa shardan lahu iyo shardi inuu yahay ow maanican minhu ama mid markaa diidaya laga dhigo ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo markaa kuwan la haleeshiiyaa in shayga lagu sufeeyo inuu saxiixiya ama baatil ama faasid yahay sida in inoo iman doontaa haddaba tusaalayaashii ayuu sheekhu inoo soo qaato wuxu fa faqowluhu tacaalaa ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi kuwa aliya nebi rumeeyeyow oofiya cuquudda iyo heshiisyada iyo ballamaha xukmun sharciyun waa xukun sharciya oo muxuu xukun sharciya ku noqday liannahu khitaabun min allahi tacaala waa khitaab ilaahay xaggiisa ka hadal ilahay xaggiisa ka haday oo muxuu oo tacallaqa ku tacalluqa bificlin ficil iyo fal min afcaali lmukallafiina mukallafiinta afcaashooda ka mid a ah. wa huwa liifaa waa oofin bilcuquudi la oofiyo calaa jihati alabi lah jia yacni doonid la doonayana markaa loo ofiyo waxau sheekhu leeyahay hadalkaa ilaahay leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi oti waa sharciya oo halkuu ka noqonaya waa khitaab iyo hadal ilaahay ka ahaaday ila waxaanu idhi khitaab ullaahi muxuu la xidhiidhaa wuxuu ku tacalluqsanyay ficil afcaasha mukalafiinta ka mida mukallaf na waxaynu nidhi waa ka la hawlay waa qofka qaangaarka ah ee caqliga leh ayaa la isagaa la hawlay oo inuu wax sameeye laga rabaa wax ka taga laga rabaa kii aan caqli lahayn waxba lama xil lama jiro kii yaraana xil lama jiro hawli ma saarna laakiin mukallaf waa qofka la hawlay ee qaangaarka ee caqliga leh waana oofin cuquuddii la oofiyo calaa jihati alabi lahu calaa jihati اlilzaami ayaan isag way kaga wanaagsanay yani jiho laazimin oo kala loo dalay ama calaa jihati alabi lahu doonid jidkeed yani ayaa ayaa ayaa ayaa lagu ayuu ku khidaawa faqowluhu tacaala ilaaliya ayuha aladiina aamanuu awfuu oofiya bilcuquudi xukmun sharciyin weeye liannahu khitaabun min allahi tacaala weyo tacallaqa bificlin min afcaali lmukalafiina wa huwa liifaau oofin bilcuquudi la calaa jihati talabi dooniteeda low isaga la doono in loo oofiyo taasi markaa xukun sharci wtaalihiisii halkaa inoogu joogo wallahu aclam